ama bacd allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal waa suuratu annisaa qaybaheeda hore aayadda labiyo soddon qaala allahu tacaala walaa tatamanaw ha dooninabaa ilaahay uhi maa shay fadala allaahu ilaahay uu ku dheeraad siiyey bihi isaga bacdakum qaarkiin calaa bacdin barka kale qolo ka mid a ilmo bani aadam wuxuu dheeraad u siiyey kuwa kale waxbayay tamaniin lirijaali nasiib raggu calaf bay leeyihiin iyo dheef min mimaktasabuu wixii ay shaqaysteen bay calaf iyo nasiib ka leeyihiin walinisaa'i nasiib dumarkiina dheef bay leeyihiin min maktasabna wixii ay camal shaqaysteen wasalu llaaha ilaahay weydiista min fadlihi dheeraadkiisa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin caliima wax walba mid ogsoon walikullin dhaxal kasta jacalnaa waxaanu yeelnay mawaaliya walikullin ku kastoo dhista mawaaliya baan u samaynay cid markaa u xigta oo ka dhaxasha mimaa taraka wixii ay ka tegeen alwaalidaani waalaqrabuun labada waalid iyo dadka xigtada ahay wixii xoola ay ka tegeen dad u xigaanu u samaynay baa ilahaa wuli waaladiina kuwii caqadat aymaanukum gacmihiinu ay u gunteen heshiiska ee ballan la gasheen fa aatuuhum nasiibahum calafkooda iyo dheeftooda siiya ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax walba shahiida mid markhaati ku ah oo arkaya aayadda hore sababtay ku soo degtee waxay ahayd xaaskii nebiga umu salama la odhanaya radia allaahu canha maqaalad baa ka soo yeedhay waxay leedahay arrimaha qaarkood waxaanu arkaynaa nebi maxamedow inuu ilaahay ragga ku dheeraad siiyeyoo dumarka ay dheeraad ka leeyihiin sida maalan dhaxalkii oo aynu soo aragnay oo dumarkuna kala badh lahaayeen ragguna Ehm, intaa labanlaabkeed iyo arrimaha dagaalka jihaadkana waxaa lagu sheegay fadli weyn shahaadadii qofku fii sabiili illaahi uu ku shahiidayay inayna ajriajri weyn leedahay baa la sheegay marka dee arrimaha annagana miyaana lagu waajibiyo ehm, intan kalena ragga bal ka waran see xaalkaasi yahay ilaahay aayaddan uu soo dejiyey markaa uu tilmaamayo qofku sidiisaba marka ilaahay go-aan gaadho qur-aanka uu ku sheego ama xadiidka uu soo nebiga uu soo faru xadiidka inoogu sheego sidiisaa in loo qaato fa rasi alra'si waalcayn in la yidhaahdo ilaahay ou kaa guddoomanay samicnaa wa adacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir taynala gudban inay taa tahay taasaa ilaahay addoommaha uu ku tarbiyadaynaya marka qaybo bulshada ka mid ah, haddii ilaahay wax dheeraad uu ku siiyo qaybta kale inay taa tamanida maaha haddii raggu meel dheeraad ku leeyahay dumarku inay ku hamiyaan dheeraadkaa maaha haddii dumarka wax dheeraad loo siiyey raggu inay taa ku hamniyaan maaha sidoo kale bulshada dhexdeeda haddii qof ilaahay qayb wax u siiyo oo calaf ilaahay uu siiyo inta kale inay xaasida maaha ayaddu waxay diidaysaa waxaa xasadka la idhaahdo xasadkaasoo aan nicmo walaalkaa uu haysto inay weydaarato oo adiga ay kugu soo wareegto ama nicmadaa walaalkaa uu haysto adigana yaanay kugu soo wareegina inay isagana dhaafto xasadku waa kaa wey ilaahay war arrinkaa waxa uu ila dheeryu hebel haysto yaa aniga igu soo wareejiya ama adigana yaad helina yaa isaga labadiina hadhuubba haddaateene yaa isagana dhaafiya xasadku waa noocaa laakiin arrintu hadday tahay maa yusamaa bilqibda kabashada shayga la ydhaa majeerashu oo mael qofkii uu leeya ilaahay ow nicmada hebel u daah wuu mutaystay adaa u gartay anigana intaa in lagasii wuxuuna wax wanaagsan uu yahay iyada qibdaa la yidhaahda waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofka walaalkaaya ah. laba shaybaa laba shay baa lagu majeeran karaa adduun ilaahay uu siiyey iyo aqoon uu siiyey oo weliba adduunkaana si wanaagsan u isticmaalayo aqoontana meesheedii uu ku bixinayo isna uu ku camalfalayo ummaddana uu gudbinayo qofkaa ilaahu sidiisa ayaa kaa dhiga waad odhan kartaa markaasaa cibaaradu qaatay nebigu waxa weye laa xasada ila fi inayn labadaa qofun baa la xaasidi karaa xasadkaasoo aynu uga jeedno kaa dambe waay sidaasaa ilaahay aayadda ku qanciyey dadkiisii waa isagu abuuray marka dumarkuna ilaahay kama hor iman karaan ragguna kama hor iman karo dowladi kama hor iman karto waxa ilaahay uu yidhaahdo ee uu sheego laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih rabbi iyo rasuul ha kala horumarina waxba in laga dambeeyo walaa tatamanaw ha doonina tamanigu waxa weeyaan adigoo wax rajeeyo oo suga maa shay fadala allaahu bihi bacdakum calaa bacd waxa ilaahay uu qaarkii siiyu kuwa kale kaga dheeraad siiye hebel baa dheeraad leh ka kalena dheeraadkaa wuu ka qatanya kii ka qatanaa waxba yuu hanqaltaagin yuu xaasidin ilaan arrintaas waxay u iyo qorshihiisiibuu qofkani ka soo ilaahay buu ka hor yima uu leeyahay sidaa in aad waxu qorshaysaa may habboonayn qofka xasuudka la yidhahdo ama xaasidka xumaantiisa ayay ka mid tahay waana halkuu ka soo bilaabay kii nacdasha mutaystay ibliis inuu aadam xaasiday taasi waa mid fadliga ilaahay qofka waa loo haniyeynayaa waa lagu hambalyeynayaa intaa in lagaduguna haddaad doonaysa ilahay weydiiso lilrijaali nasiibu mima ktasabuu walilnisaa'i nasiibu mima ktasabna raggii waxay leeyihiin nasiib bay ku leeyihin waxay shaqaysteen dumarkuna wixii ay shaqaysteen nasiib bay ku leeyihiin arintan dambe waxay tilmaamaysaa xagga camalka inay ka siman yihiin raggiiyo ilaahay oo loo dhawaado iyo cibaado la sameeyo iyo camalka aakhiro loo tartamo iyo taqwadii alla kacabsiga wax alla wixii diin iyo camal ah way u siman yihin raggiiyo dumarku baac dheer bay gabadhu way dheeraan kartaa ninka wax ninkuna gabadhuu dheeraan karaa taasi waa taa waxyaabaha lagu fadli iyo dheeraad dheeraadsiiyo raggiibay ka mid tahay mas-uuliyadda iyo hogaaminta iyo madaxtinimada qoyska ee aayadaha dambe ay ka warrami doonaan ee aanay ahayn inay dumarku tamaniyaan ama wax aan shaqadooda ahayn oo dee ilaahay aan u cayimin intay toodii dhigaan inay taa u ordaan maaha waa markaa nasiib bay leeyihiin dumarkii ragguna nasiib buu leeyahay xaggii dhaxalka marka la eego xaggii kolka laga waxqabadkii iyo camalkii aakhiro xaggii marka laga mid waliba meesha uu ka howlgelayo nasiib buu leeyahy mid waliba ajri baa ilaha uu ku siinaya wixii min fadli ilahay dheeraadkiisa weydiista saas wey ilaahay baa bixiye intaad cid kala xaasidi lahayd ama aad dabageli lahayd ilaahay weydiiso in kaana bikulli shayin caliima aayaddan soo socotaana waxay tilmaamaysaa berigii hore arrin jirtay baa ilaahay uu nasakhay arrinkaas wuxuu ahaa waxaa la isku dhexli jiray shayga la ydhaa isbahaysiga ama taxaalufka oo qolaa soo guuraysa qolo kale u imanaysaa wayla degaysaa gacmahaysa saarayaan caqadat aymaanukum gacmaha la ysku guntayaa waa la ysgacan qaadayaa dabeedna waxaa la leeyahay isku dhiig baynu nahay oo isku dhaqan baynu oo isku difaac baynu oo isku dhaxal baynu nahay damuk wa miiraai miiraahuk waxarbi xarbuk wa silmi silmuk waxaasaa la akhriyaya sidaasa dabeedna heshiiskaa lagu saxeexaya isbahaysi dhaba igshoran in lagu wada jiro in la isdhexlayo taasaa jirtay mudday soconaysa ilaa wakhtigii hore ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu ay u hijroodeen madiina qolihii muhaajiriintahaa ee maka ka tegey qoladii ay madiina ugu tegeen way isdhexlayeen wakhtiga horaa saasaa markii dabeetana calaaqadii iyo isku xidhkii bulshada islaamku aad u adkaaday dowladdii islaamkuna ay aad u caga dhigatay adduunkii iyo baahidiina wax badan la helay baa dabeedna arintaa la nasakhay oo la yidhi dadku sida ay isu xigaan iyo abtirsiimada ha isku dhexleen arrinkaa hore ee taxaalufkiiyo isbahaysiga la ysku dhexli jirayna meeshuu ka baxay mowduucaasay ka warramaysaa aayaddani halkii hore ka soo guura oo dhaxalkii waxaa la isku dhaxli karaa abtirsiimo iyo ehelnimo wixii ehelkiiyo waalidku ka dhinto waxa dhaxlaya uun cidii loo waalidkahaa iyo ehelkii laakiin tii ahayd in la isku dhaxlo isbahaysi isla dhaarasho waa la nasakhay waaye waxaa nasakhaya aayaddii suurat lanfaal aakhirkeeda ee ilaahay uhi waa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah dadka riximka iyo qaraabada ah iyaga ayaa isxiga xigtadaasay isku dhaxlayaan dee wax badan baana ficlan isbedelay oo berigii horeba nebigu calayhi salaatu wasalaam maalan qofku markuu dhintay gashiiyo dayn lagu leeyahay wuxuu odhan jiray dayntaa ilaa laga bixiyo ku tukan maayo idinku ku tukada ilaa salaadiisu dheeraad bay lahayd markii dambe dhaqaaluhu biiruu kordhay wuxuu odhan jiray qofkii dayn lagu leeya anaa ka bixinay ha yimaado markaasuu ku tukan jiray manaa ciddii dayn hay timaada anaa siinaya wey walikullin jacalnaa mawaaliya ku kastaaba waxa uu leeyahay dhaxal kastaaba wuxuu leeyahay mawaaliya cid xig cid markaa qaadanaysa ama weli kullin ku kasto dhintaba jacalnaa waxaanu yeelnay mawaaliya kuwa ka dhaxla qof kasto dhintaaba mawlu leey mawle waa xigto mima taraka alwaalidaani walaqrabuun waalid labadii waalid iyo qaraabadu waxa ay ka tagaan adduuna qof waloo dhintaba dhaxlayaal buu leeyay ee dhaxlayaashaasi ah, ha xaadireen halkaas waa jumla qaybtaa hore waxay sheegtay in arrinku saayah waaladiina caqadat aymaanukum fa aatuuhum nasiibahum kuwii gacmaha isku gunuudeenee isla dhaarateenna nasiibkooda siiya waa inta la nasakhay weeye aayadda nasiibkoodii dhaxalka siiya dee waa tan aayaddan dambe tilmaamaysa iyo tan qaybta horeba waxay tilmaamaysaa wax nasiiboo maanta ay leeyihin inaanu jirin haddii laydha aayaddu masuukhba ma ahee waa muxkam sida culimmada qaarkood ay ku doodayaan waxa weeye haddii dhaxalkii qofkii xigay uu qaadanayo dhaxalkii qaraabada iyo labada waalid ay ka tageen ciddii lahayd hadday qaadanayso oo sidaa ilaahay xukumay qofkii berigii hore dhaxalka lahaan jiray isbahaysiga ku qaadan jiray isagu nasiib buu leeyahay wixii loo garta ah ee loo hibeeyo dardaaran ah ciyii la siiyo ah. marka waladiina caqadat aymaanuhum haybanuku kuw iyaga isla dhaarateen fa aatuum nasiibahum nasiib sunno ah oo aan waajib ahayn oo wasiyadiiyo dardaarankii uu ka mid yahay kaa isagana hala siiyo marka haddii sidaa la yidhaahdo macnaha ayadda wuxuu noqonayaa kii dhaxal lahaana dhaxal buu leeyahy kii berigii hore wax dhexli jirayna dhaxalkii ma laha eh taa waa la nasakhae laakiin nasiib siiyo oo ha qadinina waidaa xadara alqismata sidaynu kusoo maraynoo kale marka aayaddu muxkam bay noqonaysaa haddii macnaha dambe lagu fasiro oo qofka sideedaba dee dadka qaraabada la jooga ama ka agdhow ama ehelka si unu ah xalka aan waxba ku wax la siiyaynu soo marayn in allaha kaana calaa kulli shayin shahiida arijaalu buu ilaha yidhi raggu qawaamuuna iyaga ayaa maamurid badan maarayn badan habayn badan cala nisaa'i dumarka hawsha hogaamintiiyo hagidda reerka iyagaa ku qurux badan bimaa fadala allaahu dheeraadka ilaahay uu siiyey bacdahum calaa bacdin barhkoodoo raggaabuu ilaahay ka dheeraad siiyey dumarkiibuu ka dheeraad siiyey oo dheeraad bay kaga leeyihin hawshan wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo bixinta ay xoolahooda bixiyeen daraaddeed ee reerkii uu biilinayo isagu dhaqaalihayo taana maamulku ku yeeshay doorka iyo ragga kaalintooda wataa ah, oorida wanaagsan kaalinteediina waxa weeye fa saalixaatu dumarka waa wanaagsan ilaahay agtiisa <clears throat> qaanitaatun waa kuwo adeecaya ilaahay oo ilaahay ka tala qaadanaysaa ninkeedana wixii wanaagsan wanaagsanu keeno way ku adeecaysaa xaafidaatun kuwo ilaalinaya weeye wixii ay waajib ahayd inay ilaaliyaan lilghayb inda alghayb cinda qaybi aswaajihina lilghayb markuu raggoodu maqan yihi ayay ilaaliyaan bima xafid allah bixifdi illaahi lahu ilaalinta ilaahay iyaga uu ilaaliyey dumarka ee xaqooda uu ilaaliyey iyagoo ka mahadnaqaya ayaa wixii ay inay ilaaliyaan ay ahayd iyaguna ilaalinayaan wallaatii dumar dumarka iyo ooryaha takhaafuuna aad ka cabsanaysaan ka walbahaartaan nushuusahun inay diidmo bilaabeen faciluuhunna waaniya buu ilahay yidhi waanadu ha u horayso hadday waanadaasi anfici weydana wahjuruuhunna fi lmadaajic wahjuruuhunna waxaa uga durugtaan fi lmadaajici meesha jiifka lugasha lagu jiifsanayo uga durka wadribuuhunna adbiya fain aacnakum hadday idin aqbalaan ama wacdigu anfaco ama hijradii anfaco ama dardiga anfaco falaa tabquu ha doonina calayhinna dushooda sabiila waddo aa ku waxyeelaysaan ha raadsanina daandaansiga iska ilaaliya inna allaha kaana ilaahay wuxuu noqday caliyan mid sarreeya cid walba ka sareeya kabiiran oo weyn mid kastoo isweyneeyo isagaa sii weyn wa in khiftum haddii aa ka baqataan mar kale oo ka yaabyaabtaan shiqaaqa baynihimaa labadan qofa isqaba khilaafka dhexdooda hadduu debadda u soo baxo oo dadkiina xigtada iyo mas-uuliyiintu maqashaan fabcatuu waxaa u saartaa xakaman min ahli mid xakama mid odayeeya oo ehelkiisa ah wa xakaman min ahliha iyo oday kale oo ehelkeeda ah u saara arrinkooda ha eegeen ka gardaran ha hagaajiyeen in yuriidaa hadday doonaan labadan loo saaray islaaxan wanaag hadday doonaan yuwafiq illaahumaa yuwafiq illaahu ilaahay wuxuu waafajin doonaa baynahumaa labadaa ishayana wuu iswaafajin ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday caliiman khabiiraa mid wax walba oga xogagaalah halkan waxaa ilaahay uu tilmaamayaa arrimihii qoyska horaynu daa soo aragnay xuquuqdii rag iyo dumarba cid waliba xaqii ay lahayd xaqii dumarka aad baa ilaahay ugu soo nuuxnuuxsado suuradda inteeda hore badaniba taasay ka soo warramaysay wixii calafsiina iyo naxariisa iyo dhaqaalo ah iyo wax loo hurayo ah dumarkaa iska lahaa arrintii qiyaadada iyo hogaaminta iyo mas-uuliyadda iyo maamulka reerkana raggii baa ilaahay uu ku tiriyey oo i taa idinkaa laydinku og yahay waaya waxa markaa ilaahay uu sababeeyey isagaa dee yaqaano addoomaha ah eh, sababtiibuu tilmaamay hogaaminta loogu dhibay qoyska ragga waxa uu ku sheegay laba arrimood ta hore weeyaane isagaa ilaan khalqiga abuuroo yaqaano ah way ku wanaagsan yihin bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin waa arrin ay raggu hogaaminta iyagaa ku wanaagsan oo dheeraad ku leh hogaaminta qoyska arrinta labaadna waxa weeye de dhaqaalihii baa lagu waajibiyey iyaga hadday meher tahay hadday masruuf tahay hadday masruufkii xaaska iyo mariinkii iyo wax alla wixii ixtiyaajaad ehelku u baahnaayoo dhan mas-uuliyadaasina bay saarantay labada arrimood ayaa asaasi looga dhigay waaya ooridii baa markaa ilaahay xusay waxaa laga doonayo mar hadduu ninkii arrinkeen kaa noqday waxa uu keenayaana arrin adduunyo iyo arrin aakhiro oo wanaagsan u yahay oo ummadda iyo ehelkaba u wanaagsan ooridiina waxa ilaahay uu ku ammaanay inay tahay mid adeecayso ninkii ka tala qaadanaysa inay tahay wixii uu ku soo tabcay ee uu keenay ubad iyo adduun iyo aqalba mid ilaalinaysa awshii labadaas saasay u kala yeeshay intaas waa intay waafaqsan yihiin haddii waxaa nushuuska la idhaahdaa uu bilaabo nushuuska nushuuskaasoo ah in gabadhii kaalinteedii ay ka soo bixi weydooo markuu arin wanaagsan keeno diinta ku fiicanoo qoyska ku fiicanoo ubadkiiyo orida u fiican hadday bilowdo jaafaajiriq iyo muran oo waajibkeedii ay ka soo bixi weydo maxaa la yeelayaa markiiba arrinka dabadda la geyn maayee waxa la isku dayayaa reerka dhexdiisa in lagu maareeyo kolkaa ninkii baana dee hogaamintii lahoo horseed ka ah arrintae eh, inuu odayayn bilaabo isagu oo arrinka darafunaanu ka noqonoo dagaalka dhinacuunaanu ka soo geline bal uu isku dayo mar inuu wadaadeeyo oo mar inuu odayeeyo oo mar inuu dee arrin culus keeno si uu wax u dejiyo oon arrinku qoyska u dhaafin iyo guriga marka nushuusku waxa weeyaan markiisa hore waa rafci baa la yidhaha nashaza bimacnaa kor buu noqday wandur ila alcidaami kayfa nunshizuha ayaynu soo maraynay lafaha dameerka eeg kayfa nunshizuhaa saan u kor yeelaynay u kacayso marka irtafacad can daacati arajul weeye ninka aqbalkiisiibay ka santaagtay kafuurkay taagtay oo inay ninkii wax ka aqbashay diidayba qoyskiibay xaggii burburkii usii wadaa saddexda arrimood baa ilaahay u dhigay waana wanaagsan ha ku dayo waanadaa wanaagsani waxay ka turjumaysaa qofka bani aadamka ahi laba dhinac buu leeyahay dhinac shara iyo dhinac khayra waxa u dhexeeya laba makhluuq oo ilaahay u abuuray oo makhluuqna malaa'igta la ydhaahdo makhluuqna jimanka iyo shayaadiinta la ydhaahdo makhluuqaa wanaagsana malaa'igtu waa wada wanaagmu makhluuqan kale ee shayaatiinta iyo jimankuna waa wada shar uun sidaa darteed ayaa qofkanina labadaasu u dhexeeya mar wal oo wax ka yimaadaan dhibaato ahayba dhinaciisa wanaagsan ayay tahay qofka islaamkuu dhirigelinayaa in la baadi doono oo la soo dhaweeyo oo la dabciyo oo macaankiisa la raadiyo qaraarhkiisana la iska hakiyo faciluuhunna waxaa la raadinayaa markaa dhinacii wanaagsana qofka inuu diin iyo caqli iyo wax walba ku qanciyo waaniyo waanadu mararka qaarkood dee waa mid macal xoog xooga oo hanjabaad ah taas waxba ma anfacdo hadii isagoo waaninaya haddana hanjabaadi la socoto dee ciqaab baa la socda waxba anfici mayso laakiin waana debicsan oo qofkii uu muujinayo inuu u naxariisanayo isla markaana dan uu ka hadlayo danteeda uu u naseexaynayo noocaas waa ka muuqdaa taasina way anfici weyday markaa xaggii ciqaabta ayaa xaggeeda loo kacaya hijra ayaa ilaahay uu tilmaamay wahjuruhunna fi lmadaajic madjicu waa gogoshii ninkii oradiisu wada seexanayeen ayuunbuu xaggaa ah ula yaro kacaya maaha inuu guriga ka guuro maaha inuu hadalka iska daayo oo qofka muslimkaa waa la diiday walaalkiisa kale inuu hadalka kala tago taa uu iska daynaya ma samaynayo gurigana kama guurayo albeerkooyinkiiyo xaafado kale iyo ma tegayo laakiin bustahaasunbuu xaggaa u yaro jiidanaya <laughs> ah, taasina arrin sahlan maahoo ciqaab adag bay ku tahay dumarka dumarka macnaha raashin ay diyaariyeen iyo tacab ay baxeen oo eh, ka baxay oo lagu baylhiyo la cuni waayo waxa kaga sii daran bustihii iyo gogashii iyo arrinkii ay salaxday oo dhan oo isagana la rafido taasaa kaga sii daran taasi haddii ay socon weydana waxa mubaaxa oo sharcigeennu ogol yahay eedbin in la sameeyo wadribuhunna garaaca marka garaacani waxaa ku xidhan shuruudo sida xadiidka rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamayo wuxuu nebigu ku tilmaamay waa darban hayra mubarix waa garaacan qofka waxba yeelay aan nabaraynaynin macnaha bararna ma keenayo dhiigna kama soo daynayo maxaa lagu dhufan doonaa kolkaa dhirbaaxay noqon kartaa suun yar bay noqon kartaa tusbax bay noqon kartaa cigaal bay noqon kartaa caday dheer bay noqon kartaa adigu waa arrin uun <laughs> arrinkii walanlahae bukaaska ha maaha waa arrin nin wadaada ka soo fulaya uun oo islaamahoo qoftiisii islaamka ahayd u naxariisanaya aynu odhan karnaa waa sida dee xadiidka uu tilmaamayo markaa caynkaa tahay muxuu darbigu tarayaa haddaanu meeshii laga dhuftay bararinayn haddaanu dhiig ka sii daynin muxuu darbigan macnihiisu yahay darbigan in lagaga aargoostana may ahayn in lagu ciqaabana ma ahayn lagu dilo oo lagu lafjabiya ma ahayn laakiin waa in loo muujiyo odaygii arrinku inuu meel xun ka marayo odaygii oo gacan qaado gacanka hadal sameeyey un si uun usoo faydfaytay oo gacan soo qaaday oo soo fiiqay in arrinku meel xun uu ka marayo oo kax ay ka taagan tahay gabadha caaqiladii markaa waxbay garanaysa waxay odhanaysaa wallahi ninkaagii wanaagsanaa weligii gacan kuu qaaday kol hadduu gacantii soo fiiqay wuxuu soo fiiqay culaamadba ha ahaatee meel xun bay arrintu ka maraysa dabeetana markaasay tanaasulaysa waa noocaa wey waaya Eh, saddexdan midunba anfacay oo qofkii xaaladeedii hore iyo nushuuskeedii iyo diidmadeedii way ka tanaasushay dardaaran baa ilaahay uu bixiyey dardaarankaasoo ah fain adacnakum falaa tabquu calayhina sabiila daandaansi dambeeyuu jiri adugu ha soo buskicinin oo tubka joog ha noqonin oo xumaanta ha soo aloosin kol hadday yidhi ka tanaasushay adiguna dhinaca wanaagga u siiwa sidaasibaa nasku dardaarankaa uu bixiyey waayahay taasibaa markaas socon weydo qofkii marxaladaha saddexdaahayba way anfici waayeen macnaheed waxa weeye wada jooggii wanaagsanaa ee qoys la ahaan lahaa ee ubad la korin lahaa ee la isu dulqaadan lahaa ee la iskaashan lahaa meeshuu ka baxay isagiina dhan ka qaylinayaa oo way gar tahay buu leeyahay khilaafkiibaa dabadda usoo baxay iyadiina waxay bilaabaysaa mee balaayada isagaa wado reerka duminaya sida u caado ah had jeer qof waliba difaac buu gelaya waa kan aayadda dambe ay xusaysa shan iyo soddon dadkii markaa ku xeernaa ee ama xigtadaha ama qaadigaha ama madaxdaha ayuu xil saaran yahay oo dabka baxaya inaanay eeganin ay busteeyaan ay baktiyaan ayay isku dayayaan fa in khiftum shiqaaqa baynihima fabcauu xakaman min ahli wa xakaman min ahliha marka isagii lala safan maayo la odhan maayo isaga hagaagsanay islaanta hal aamusiiyo ninka ha loo cabiidiyo arrinkaas jiri maayo xaqeedaa la siinaya waxaa la odhanayaa labadii xigto qaadigay arrintii gaadhaysa adugu waxaad keentaa oday ehelkaaga ah dabcan diintana wax ka garanaya wax fahamsan nidaamka qoyska wax ka fahmaya isagiina xakan buu keensanaya labadaasa arrinkii daraasaynaya xakaman min ahli wa xakaman min ahli waxaad halkaa ka arkaysaa miisaanka dee ruuxii dumarka ahaa uu islaamku siiyey iyo inaan isagii uun gar la siinin arrintii kole day dabadda usoo baxday macnaheedu maaha inay mar walba iyadu kharibantahy mar walba inay gardarantahy ma aha walow gudaha qoyska naashisadba ha ku ahaato oo nushuus macnaha iyadoo aan khilaafkaba ha keeno haddana laakiin labadaa qof baa loo diraya xakam marka la leeyahay waa qof warbixin keeni kara go-aanna keeni kara ceeluu galayna ka biyo keeni karaa warbixinka keeni kara weeye xakam waa qof mas-uula weeye sidaa darteed ayaa xakamkaasi dardaaran ilaahay uu siiyey in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma waa laba qof oo nasiixo wada islaax wada iyo wanaajin aan wadin sida soomaalidu u badantahy la kala safasha dee inantayada iyo inankayaga hadday bilaabaan labadii qof ee loo diray oo warbixin midaysan ay keeni kari waayaan ay mid soo eedayn kari waayaan waxba kama faa'iido aha iyagu waa la bedelayaa labada way casilayn fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan wanaag ha dooneen hadday wanaag doonayaan oo niyadoodaba wanaagsan tahay labadan qofa iskhilaafa ilaahay wuu heshiisiin doonaa macnaha dawada meesha taalla waxyaaba waxaa ka mid a in labadan qof loo saaray ay yihiin laba qofoo daacada laba qofoo niyadsamaan arrinka qoyska ku galay laba qofoo sulux wada markaa labadii qof ay saysteenna wayba heshiin doonaanba insha allah oo iyagaaba qaadigii hawshii ka furan doona waanu dhammayno qoyskii u nastay sidaasaa ilahay wy subxaana waxaad arkaysaa arrinkii qoyska in aad iyo aad loo ilaaliyay islaamku markii hore guurka wuu abaabulay dadka wuu ku dhiirigeliyay si dhaqsaa ah dadkii laysugu guuriyey markii laakiin ay noqotay kala tagga dee intaasoo marxaladood baa la mariyay inay dhexdooda ku gaabsadaan oo iyagu ay sagaajiyaan haddii taasi ay suuroobi weydana dadka gacalka inay galaan haddii suuroobi weydana qaadiga in loo tago qaadiga laftigiisu markiiba inaan waraaq jarin markiiba kala dirin markiiba cid la safanine isaguna diraasaduu galo diraasadaas kadib wixii go-aan ah isagaa yeelanaya haddii ay go-aan ku soo saaraan labadan qof ma wada joogi karayaan furiinku u fasaxaya haddii uu go-aanku noqdo in ninku uu gardaran yahay ama gabadho ay gardaran tahay isaga ayaa markaana go-aanka qaadanaya mararka qaarkood fur buu mararka qaarkood isagaa fasakhaya almuhim labadan xakam iyagu ma aha inay kala kaxaynayaan labada qof ma waxa weeyaan shaahidaani ma qaadiyaani waa masalo farciyahoo dee aad maaragtay culimmadu ay uga hadlaan ma laba garsoora oo iyagaaba arrinta soo dhammaynayao labada qof kala furaya ma laba waxa weeyaan markhaatiyoo arrinka natiijadiisa qaadiga u keenayo odhanaya warku waa sida hebel baa khaldan ilaan hadalka la yska taagi maaye ama heblaayaa khaldan inay labadaa mid un keenaan mee waxay u dhowday ta dambe oo ah inay laba markhaati noqonayaan arrinka markay u dhabagalaan waa inay natiijo keenaan hebel baa khaldan ama heblaayaa khaldan dabeetana waa inu kala taga sameeya haddii isku celinay noqotona dee keeniba maayaan sidaas wey waaya intaasoo marxaladood ayaa la keenay qoyska iyo arintiisi arintuna waxa ay tahay markay qoyska taagan tahay dee kala taga la kala kaxeeyo Eh, wax sahlan maaha wax sahlan maaha dhibaato badan baa ka dhacayso dee ubadkiibaa dayacmi karayo eh, laba qof oo aan xaas lahayn baa bulshadii kusoo dhex darmaya oo eh, fitnooyin badan oo imanaya daraaddeed labadii ummadood baa isku nacayo waxaasoo imanaya daraaddeed baa la bustaynaya intii la bustayn karo haddii haddaba ay suuroobi weydo wadawada jirkaas dee alaaqii baa jira lianna alkaya aakhiru dawaa baa laha dabku waa dawada u dambaysa kala lulasho iyo kala laalaad dhib badan oo la isla kadeedmo in la kala tagaa markaa fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan si wanaagsan in loo kala tago weyba marka nidaamkan kaniisaddu iyo ragga kaniisaddu ay yaqaanaan iyo diinta kiristanku ee ah waxa furiinka la ydhaha inuu mamnuuc yahay ama xaaraan yahay islaamku maya oo waxay leeyihin furiinku waa xaaraan saa darteed baa labada qof hadday heshiin waayaan waxay leeyihiin mucallaqo ha ahaato ha isu mehersanaadeen dabeetana ismana qabaan manay kala tegin ma wada joogaan manay kala furmin taa islaamku ma yaqaano waaya sidaa wanaagsane quruxda badan ee wasadka ah dhexdhexaadka ah ayuu arrimihii umada u maareeyay arijaalu qawaamuun qawaamuuna cala nisaa qawaam waa siiqatu facaal qofka qawaamka la yidhaahdaa waa qofka maareeyaha ee arrimaha habeeya ee maamulaha isaga iyagaa wax maamulaya ilaahay abuuray rag iyo dumarka ayaa sidaas qorshaha iyo go-aanka ku gaadhay oo arrimaha ay ka xanaaqaan shuuciyadda iyo maaragtay dadka aan diinta islaamka ogolayn iyo dumarka kuwa madaxa ula dhaca ragga ee ka hor keena ee xagga dambe ka soo tukhaantukiya iyo waa aayadaha inta faraha badan ay isku dayaan inay ka hor yimaadaan laakiin dee waxa wax ka dhagaysanaya uun qof ay gacan ku leeyihin qofka muslimkaa ilaahiisu ma wax ka dhagaystaa oo wax ka qaata sideedabana dee caalamkan aynu ku noolahay horayso iyo dambayso marnaba lama sheegin rikoodhka ragga iyo dumarku inuu siman yahay gaal iyo islaam toona cid sheegtay rikoodhkoodu inuu siman yahay ee ka maamulka ka dagaalka ilaa idankii ka ciyaarahana dheh ciyaaraha miyay ku siman yihin ragga iyo dumarka sportiska yaa ku xoog badan miyaa haysaan rag iyo dumarkii oo kubaddii wada ciyaarayo tiimkaasina rag iyo tiimkana dumarka hadda waa absad waa tusaalaha ugu basiisan maxaa la ysaga horkeeni waaye tee intaasuu ka gaadhsiinaya inta islaamtu balaqbalaq leedahay waa waa rekoordkii absad shay wey fysical ahaan ama abuur ahaan baanay labadan qof u sinaynba labadan qof isku awoodna maaha isku abuurna maaha habkuu ilaahay tan u abuuray dhiiggaasay leedahay oo caanahaasay leedahay oo uurkaasay leedahay oo waa warshada ubadka soo saaraysa dadka soo saaraysa nisaa'ukum xarfun lakum ee ilaahay uu ku tilmaamay inay beer tahay kana waxa weeye qofkaa maran ee duuban ee howlihii adduunyada loogu talagalay tii dagaalka tii siyaasadda tii xoogxoogga tii tijaaradda wax wal oo adagba isagaa qaabilaya marka xataa kuwa nusuustan ka soo horjeedaa marnaba agtooda isku awood ma noqdaan kumana sidmaan hawlaha adag ragga iyo dumarka taasaabaa waaqica markhaati u ah kalaamka ilaahay subxaanah arijaalu qawaamuuna cala nisa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim markaynu saa way waxaa had jeer nusuusta ay wax ku binaysaa xukumka caamka ah ee qaalibkaabaa wax lagu bineeya ama dadka boqolkiiba iyo sagaashan iyo sagaashan ay iska waafaqsan yihiin laakiin arrimaha koobkoobana naadirka ah shareecaddu nidaamka kuma salayso maalan lama soo daliishan karo islaan ama caqli badan ama xoog badan oo intaasoo nin ka karti iyo cilmi badan lama soo daliishan karo leanna intoodii badnayd baa la eegayaa sidoo kale lama soo daliishan karo mid daciifa ah oo iska haydalasa oo isaga laftiisu aan waxba anfacayn oo intanoo arrimood oo ilaahay uu ragga ku sheegay inay awood ku leeyihiin aan waxba ka maaraynaynin loo daliishan maayo naska oo la odhan maayo xaggeebaa qawaamnimadu jirtaa sawkan hebelba jaanjaanka ah reerkiisii lumiye afadiisu dhaanta iyadu reer kabiilisee caruurta waxbartee sidan tidhaada sidan tidhaado arrimaha laguma eega ashkhaasta arrimaha waxa lagu eegaa cumuumiyaadka waxaa la yidhaha annaadiru laa xukma lahu bay ka taaganta wixii naadirah ee yari xukumka caamkaa ma leh xukumka caamkaa arrinta caamkaabaa leh tusaale ahaan khamrigaoo kale dadku miyuu kuwada haddii waxaa loo xaaraantinimeeye sakhradda iyo nuqsaanta ku keena caqliga dadku miyay ku wada sakhraamaa midba intuu iska soo gashadu badsado si caadiya kula sheekaysanaya laakiin dadka dee inta badan wuu sakhraamiyaa dadka intaa badan daraaddoodubaa ayuunbaa loo xaaraantinimeeyey ee lama odhanayo dee hebellada qaarkoodba ma sakhraamiyee ha la xalaaleeya arrintu marka xukumka dhinaca caamkaabaa laga ega dumarada qaarkooda maalan meelaha kursiga buurbuuran iyo u yaro orda ayaa waxaad ka maqlaysaa marka la yidhaahdo dee dumar dumar haddaad tihiin waxaaba hawshii caruurta iyo qoyska iyo nidaamkii dhaqaalaha ee hoose ayaaba idinka badan oo kaasaydaan ka soo bixi karaynine ka inoo haya ragguna howlahan ilaahay u xil saare ee sare iyo qiyaadadii qoyska iyo dhaqaalihii iyo hogaamintii iyo arrimaha culculus ha wadaan idinkuna carruurtaa ku fiicanta oo dadka korintiisa ah ragguna dhaqaalaha korintiisuu ku wanaagsan yihi baa waxay ku odhanayaan intaasoo dumaraa jirto tacliinna leh hadday doonaan dhalma daaye ama aan dhalinba oon caruurba haysaninba dee hayata xukun lagu binayn maayo inta badan baa lagu binaynaya heblaayaan dhalin iyo heblaayaan caruur lahayn iyo heblaaya sidan ah dee inteedaan labada nooc ahayn inta badan baa markaa xukunka xagga sharciga ayuu eegaa taasaa loo xisaabtamaya naadirka lama eegayo waayahay marka raggiina de waa inay labadan arrimood tixgeliyaan ee ilaahay uu qawaamnimada ku siiya bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd dheeraadka ilaahay uu siiye waa inaanu dayicin dheeraadkiisa cilmiga dheeraadkiisa caqliga dheeraadkiisa odayaynta dheeraadkiisa tarbiyada intaba waa inuu maaragtay miisaamaa laakiin haddii uu noqdo mid marka khilaaf yar yimaadaba gabadhii ka cadho badan oo ka dagaal badan oo dalqadii soo dadejinaya oo mar walba isku daya inuu dalqadii ku ciil baxo dee taasi qawaamnimadiisii bay luminaysa ta labaad wa bimaa anfaquu min amwaalihim dhaqaalihii baa nasku sheegay dhaqaalihii dhaqaalaha inta uu ninku soo saari karayo walow shaqadii uu awooda u lahaa shaqadii uu ku wanaagsanaaba ha waaye iyada looma dirayo si kastaba ha haatee xilkaasi isagu saaran yahay heerka biilkiisa gabadha biilkeeda caruurta inta la joogta maxaan ku idhahdaa gurigooda anfacooda siduu u dhan yahay sakaato fidrigooda magahooda iyo wii wax alla wixii dhaqaale isagu saaran yahay iyadu hadday xoolo leedahay account-kay ugu xidhnaanayaan baankay ugu jirayaan hadday wax siinaysana waa sunna marka inuu idhaahdo heblaayo adigu dabakaayada inoo fur yaa u shaqeeya w adigan hebel halkan soo yuurra kursiga ama ama jalsade wallaahi islaantaa u carcararta reerka islaantiibaa u carcarta anugu baryahan waxba ma hayo shaqadaydii waan waayey agaasimaan ahaan jiray ama xirfad ahaan jira wixii ma hayee laakiin islaanta carcararta arinkaasi arrin nin weyn maaha waa ka ilaahay uu tilmaamay marka labadan arimood meesha ka baxaan caqliyaddii wanaagsanayd rag wax ku hagi lahaa ama dhaqaalihii uu meesha ka baxo ee labaduba dumarka la wareegaan raggii waxa uu ku biiraya ciyaalka ayuu ku biiraya oo xaafadda ciyaalkeeda ayuunbuu ka mid noqonaya waa nidaamka ay ka duuleen nimankan gaalada marka adduunyada dabadda la tago waxa la odhanaya reerka waxbaa la siinaya islaamku ha iska fadhiista iyaduna ha fadhiisato isku si un ha loo biiliyo marka waa bima anfaquu min amwaalihim baa ka baxaysa saa darteed waxaa laga yaabaa qoyskii inuu burburo iyadiina ay u tarsheegato faaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bima xafid allah qunuud waa aaca ilahay bay adeecaysa ninkeeduna way adeecaysa laakiin inama daacatu filmacruuf baa daba taada waxaa la isku adeecaya wixii wanaagsan wixii xun ninka laguma adeecayo waalidka laguma adeecayo madaxda laguma adeecayo inama daacatu fi lmacruuf anaan ninahoo qawaamahe waxaa iga yeel hadduu xun yahy kama yeelayso marka haddaynu tarkiibka isa saarno xaafidaatun lilghayb maqnaanshaha uu ka maqan yahay ayay ilaalisaa nafteeda ubadkeeda aqalkeeda maxay u ilaalinaysaa bimaa xafid allah ilaalintu ilaahay iyada ilaaliyey sow kan ilaahay ilaaliyey wuxuu ka dhigay boqorad meel fadhido oo karaamaysan oo loo hawshoonayo oo loo adeegaya gebiga adduunyadao dhan iminka waxay la dayaamaysaa dhaqaale hadduu dagaal dhacayo iyo haddii wax la ysku qabsanayo siyaasad waxoo dhan adduun baa loo ordaya xilkii noocahabaa laga dulqaadaya waxay xaq lahayd baa ilaahay u ilaaliyey iyadoo nicmadaa ka mahadnaqaysa iyaduna ilaalisa marka saalixad bay noqotay waa raalliya wain khiftum shiqaaqa baynihimaa haddaa ka baqataan macnaheedu haddaa ogaataan warkiibaa soo baxay fabcauu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha labada hala diro in yuriida islaaxan markii hore waxaynu ku macnaynay labadan xakam ee odayaynta wadaa hadday wanaag doonayaan yuwafiq illaahu baynahuma labadan iskhilaafee xaaska ah ilaahay wuu heshiisiin cid kasta oo sulux galaysa arrintaasi shardi bay u tahay hadday khaa'iniin iyo munaafiqiin yihiin dadka dad dhexdhexaadinaya ama qabaa'il ha dhexdhexaadiya ama kooxo ha dhexdhexaadiya ama qoys iyo shakhsiyaadeh hadday iyagu kala marooraan oo dhanxira yihiin waxba u dhammaan maayaan yuwafiq illaahu baynahuma baan jirayn kuwii ay dhexdhexaadinayeen baan heshiis ka dhalanayn kol haday khiyaamo wadaan ciddan ku dhex jirtaa sidaa cagsigeedna way noqon kartaa in yuriida islaaxa labadan sawjaynka ahi hadday wanaag u jeedaan yuwafiq illaahu baynahumaa labadan arrinkooda haya ayaan iskhilaafi doonin ee ilaahay iswaafajin doonaa in yuriidaa islaaxan dhanna waa la isu marin karaa oo waxaa la odhan karaa in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa labadan wanaagga doonaya ilaahay iswaafajinaya waa labada xaaska ah ama waa labada wax dhexdhexaadinaya macnaha damiirkan islaaxa cidda doonaysa iyo cidda la iswaafajinaya mar waxay noqon kartaa labada xaaska marna labada wax dhexdhexaadinaya marna waa loo qaybin karaa waa afar laba laba lagu dhuftay afar afarta tafsiirba way ka soo bixi karayaan arrintu waxay ku xidhantahay niyad samaan tawfiiqa la baadi doonaya xiisaha loo qabaa niyad samaan buu ku xidhan yahay daacadnimo wacbud ullaha buu ilahay ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shayan waxba ha la caabudina rabbi ha u shriig yeelina wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna u samafala wa bidilqurbaa iyo dadkii xigtadaha walyataama agoomihii waalmasaakiin iyo bulshada kuwoodii baahnaa waaljaari dilqurba iyo jaarkii dhowaa waaljaari ljunub iyo jaarkii durugsanaa waasaaxibi biljanb iyo kii dhinaca kugula saaxiibkahaa wabni sabiil iyo ina wado waa qofkii musaafirka ah loo samafalo wamaa malakat aymaanukum iyo gacmihiinnu waxay mulkiyeen sida addoommihii iyo xoolihii ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana ka ahaaday mukhtaalan mid kibir badan fakhuuran oo faan badan kaa ilaahay ma jecla aladiina kuwaasoo yabkhaluuna adaygaya waxaa ilaahay uhi halla bixiyey ku adaygaya wayaamuruuna annaasa bilbokhl dadkana bakhaylnimay farayaa wayaktumuuna waxay qarinayaan maa aataahum allahu min fadli ilaahay wixii uu siiyo dheeraadkiisa diin iyo dunyay qarinayaan waactadnaa lilkaafiriin gaalada waxaan u diyaarinay buu ilahay yidhi cadaaban muhiinan cadaab duleeya waaladiina yunfiquuna amwaalahum waaya xuquuqdii baa markaa nasku uu wadaa qofka bani aadamkii intuu ifkan joogo uma noola inuu daldalo oo waxuu liqliqo oo uu wax cuno oo uu raaxaysto uma noola lanna meeshani meel lagu raaxaystaba maaha meeshani raaxada laftigeeda rafaada meeshan waxa loo joogaa liixqaaqi xuquuq inaynu xuquuq xaqiijino xuquuqdiina waa kaa ilaahay tartiibta ku sameeyey markii hore xuquuq gaarabay ahayd xuquuqdii qoyska ubadka oorida ehelka ayaa ahayd xuquuqdii oo haddaba jumlaysan oo duuduuban oo tartiibsan ayaa aayaddan ilaahay ku tilmaamaya wataa isdaba socota xuquuqdii xuquuqdu say usii kala miisaan badnayd baanay usii kala horraysaa waxaad arkaysaa adigaaga halkan iska jooga cid waliba inay xaq kugu leeda ilaahaybaa xaq kugu leh ooridaa xaq kugu leh waalidkaa xaq kugu leh jaarkaa xaq kugu leh xigtadaa xaq kugu leh bulshadoo dhan baa xaq kugu leh madaxdiibaa xaq kugu leh raciyaddaa xaq kugu leh haddaad madax tahay marka qofku laabudda an yucdiya kula dii xaqin xaq howlgalka uu ku jiraa intuu ifkan joogo safarkan marayaba waxa weeye dadkaa inuu xaqooda siiyo si uu xaqiisa aakhiro u helo xaqaaga adduunyada iyo ka aakhiraba waxaad helaysaa markaad xuquuqdan bixiso intaasaad karaamo leedahay ood ammaan leedahay ood sharaf leedahay haddaad xuquuqdan diidood isdhagamariso adiguna xaqaaga heli maysa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrin qofka ilaahay uu dulleeyo cidina karaamayn mayso wuxuu dulloobayaa qofku markuu xuquuqdaa diido xuquuqduna sidanay u tartiibsantay qoyskan aynu ka soo hadlayna xaqiisina uu ku dhex jira halkan qoyskan aynu iminka ka soo hadlaynay iyana halkanay ku jirtaa markaasaa ilaahay xaqiisiibuu ka bilaabay kii waalidku ku xigsiiyey kii qaraabada kii agoonta masaakiinta jaarkii dhawaa jaarkii durugsanaa cid kasta oo xidhiidh kula leh dadkii musaafiriintaha ah, ilaa xoolihii ku dar maxaa hadhay xoolihii xayawaankiina waad ku daraysa dee waxbaba ma hadhay macnaheedu waxa weeye markaad xuquuqdan bixisa xaqaqta alcadl cadaaladii baad xaqiijisay cadaaladdu ku taagan yahay cirka iyo dhulka iyo caalamka cadaaladda halka ugu horraysee kow ka ahina waa in ilaahay xaqiisa la siiyo in ilaahay xaqiisa la siiyo ah maxay altawxiid ah, saas wey markaasaa ilahay uhi wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay caabuda ha u rasuul walba saasuu ilaahay ku soo diray asaaska camalka weyn ka intaa diidaana la rajayn maayo haba sheegtee eh, ciddan ka dambaysa inuu xuquuqdeedii siiye mar hadduu ilaahay dafiruu ku gacan oo xaqiisii uu diiday intan dambe ka rajayn mayno ku aaminiba maynaba wa bilwaalidayni ixsaana an ishkur lii ilahay baa wuxuu aniga iyo labadii ku dhalay noo mahadna xaqa waalidkuma sahlan ilaahay wuu ku abuuray iyaguna sabab bay u noqdeen inaad ifka timaado waa kuwii lagaaga sabab dhigay wey ee aad ka soo go'day jidhkoodaad ka soo go'day marka ilaahay uma samafalayo ciddaan waalidka u samafalin caasiyidoodu waa ilaahay oo la caasiyey baab dhan baa ka warramaya oo axaadiidta rasuulkaa sala allahu calayh wasalam waalidka wa bidilqurba dadka qaraabada ah qaraabadu waa qaraabadii riximka macnaha qaraabadii tolka iyo qaraabadii xididka iyo qaraabadii ridaaca waa inagii soo maraynay habeenka dhowey dhan kastaba isku sibaa loogu wada samafalaya waana wixii uu kala qofa samafalkuna sideedaba ma aha uun xolo la isa dadku saasay u fahmaan haddii la idhaahdo samafal waxaa mutabaadirahoo markiiba la fahmaya in adduun la isu dhiibo buurbuuran laa qofku mar baanu adduunkaba hayninba cilmiga macnaa aqoonta ayaa samafal ah waxaa samafala adduunka aad siinayso waxaa samafala arrin wanaagsanood qofkii u soo jeediso waxaa samafala alamru bilmacruuf wannahyu can munkar qofkii aad tilmaanto waxaa samafala isagoo macsiyo ku jirood u gurmataad ka soo saarto oo diin ilaahay keento oo aad macsiyadii kala dagaalantaad daacada ku hagto iyo sawaabka iyo xaqa samafalku waa shay kastoo khayr ah walyataama agoontii agoonna dee sida loogu samafalaya intaasaa ka mid ah masaakiintii iyaguna baahi baa aljaari dilqurba jaarka dhow wuxuu la dhow yahay maalan jaarna waa tihin qaraabana waa tihin jaarna waa tihin waana islaam jaarna waa tihin gurigiinna isku dhow aljaari ljunub jaarka durugsan maalan islaam baanu hay ama qaraabanimuu kaaga durugsan yahay ama guri ahaan buu kaaga fog kaga kaaga fog yahay intii isku deegaaniba waa jaar intii isku deegaana waxaa lagu fasiraya aljaari ljunub deegaankii meel ku wada noolbaa waaya wasaaxibi biljanbi mid kastooo dhinaca kugula saaxiiba waxaa lagu fasirayaa ooridii leannu dhinacay kugula saaxiiba waxaa lagu fasirayaa mucallimkii dhinacuu kugula saaxiibi waxaa lagu fasirayaa ardaygii wuu kaa agdhow yahay waxaa lagu fasirayaa qofkii raciyadda ku ahaa ama madaxda ku ahaa waxaa lagu fasirayaa qofkii aa wada shaqaynayseen walow haba ahaado gaalba oo islaam bayuu ahaanin asaaxib biljanbi macruuf iyo ixsaan buu leeyahay wabni sabiili wamaa malakat aymaanuka addoomihiibaa maaragtay berigaa jiray laakiin iminkana xoolaha nool ayaa lagu fasiraya xoolaha nool inaan dhulka laga xidhanin oo aan biyaha laga xidhanin oo aan la sunaynin oo aan la gaajaysiinin oo aan la saarin waxaanay qaadi karaynin oo aan caanaha laga maalin soo intuba ma jiraan dee waa cuduro jira maqasha yareer marbay caanaha ka maalaan reermiyi bay baktiya marbay ka xidhaan biyaha marbay daaqa ka xidhaan oo dee seeraha iminka adduunyada jooga adiga garanaya marbay boqon gooyaan mar marba isku wada dar aduu neefka aad gacanta ku haysiiya ka ummadu leedahay bisad yaroo qofuu meel ku xidhay gabadhi oo ay sii dayn weyday baa dhimato ilaahay naartu ku geliyey xoolo kale mawaashiyana iska dah ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan faquura qofka mukhtaal waa mid kibir badan oo faam badan ilaahay ma jecla muxuu jecel yahay qofka mutawaadica ah ee ilaahay isu miskiiniye addoonnimada garta ee sharciga u hoggaansan diinta ilaahay mukhtaa marka deen haddii laydhaa aayadda hala sharxay iyadaaba deris keliya noqonaysaba iyada qudhigeeda ayaa marka nusuusta ku soo aroortay lagu akhriyo ee mawduuca iyadaa deris dhan noqonaysa laakiin qofku wuu daalacan karaa wuxuu ilaahay ka bixiyey tilmaan kuwa had iyo jeer faankaa badan waxaa islaasimaya faanka iyo kibirka iyo fulaynimada iyo bakhaylnimada cudurada xunina way isdoontaanoo way isjiitaan sifooyinka wanaagsanina way isdoontaan taqwada iyo tawaaduca iyo deeqsinimada iyo shajaacada macnaha alla ka cabsiga geesinimada iyo deeqsinimada iyo qofkii oo ilaahay isu miskiiniya waxaa wanaagsani way isdoontaan oo maaragtay barakada daacaday ka midta macsiyaduna midiba mid bay usii dhiibta mukhtaalkii fakuurkaa ilaahay wuxuu ku sifeeyey inuu bakhayl yahay aladiina yabkhaluuna wayaamuruuna annaasa bilbukhli wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih waa kuwa bakhayla ahoo dadkana faraya inay waxooda haystaan waajibka haystaan sunnaha haystaan cidnaba aanay waba intaasoo la yidhi u gurmada midna uma gurmanayaan ka u gurmanayana ma jeclaa waa adduunkii aqoontana way ku bakhaylaan wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlih wixii ilaahay uu siiyeyna way qarinayaan waa fadl ilahay ila cilmigu markhaatiga amaanada diinta marka ammaanadii dunyada iyo ammaanadii diintaba way dayaceen aayaadku waxay ku soo degayeen yuhuudda laakiin nasku waa caam wladiina kuwii baa ilaahay ui wahum iyagu aladiina kuwii weeye yunfiquuna amwaalahum xoolahooda bixinaya ri'a'a annaasi iyagoo dadka istusaya walaa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir ilaahay akhira midna rumayn maayaan waman yakun ishaydaanu qofkuu shaydaanku u noqdo lahu isaga qariinan saaxiib iyo lifaaq qofkuu shaydaan ku ladhan yahu yahay fa saaa mid la saaxiiboo ku ladhan shaydaan baa wamaada calayhim oo maxaa ku dhici lahaa ku dhici lahaa low aamanuu billaahi walyowmi alaakhir hadday ilaahay iyo rumayn lahaayeen bal mushkiladda haysata waa maxa ka hor jooga wa anfaquu ay wax ka bixin lahaayeen mima razaqahum allah wixii ilaahay uu siiyey wa kaana allahu bihim caliim ilaahay kuwaa wuu ogyahay waxay yihiinba wuu ogyahay sidaasaa ilaahay subxaana ummadda u qiimaynayaoo qofka liita lagu eegi maayo dadka calaamadaa loo samaynaya astaamuu leeyahay astaamahaasaa laydh casoo ka baxaya ahoo lagaga baydhaya dadka had iyo jeer bakhaylada ah ee fulayada ahi hadday gacan fidiyaanna waxa weeye ri'aaa annaas yunfiquuna amwaalahum ri'aaa annaas waa istus dad buu istusayaayo magac buu doonayaayo manficiisu waa adduunya oo aakhira ilaahay xaggiisa maya walaa yu'minuuna biاllaahi walaa biاlyawmi alaakhir ilaahayna ma rumaysna aakhirana ma aakhirana kaydu dhigan maayo marka qofka gaalka imaanlaawaha ayaa had iyo jeer wixii uu bixinayo adduunyada aragtidiisu ay tahay laakiin qofka muminkaa ah, ilaahay iyo aakhiro ibtiqaaa mardaat illaah waa marka saasaa ilahay uu ku sifaynayaa muminiinta inamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura abaalmarinna idinka dooni mayna iyo gacan inaad shukran tidhaahdaana idinkama rabno ilaahaybaa daraadii baanu waxu bixinayna maxaa kalifo talow qofku inuu bakhayl noqdo oo uu fulay noqdo oo ilaahay ka hor yimaado oo istusuu noqdo waxaanoo dhan maxaa keena dee waa la wehelayaa keligii maaha wuxuu soo haystaa inuu keligii yahaye waa lagu lahan yahay ilahay wuxu uhi waman yacshu can dikri اraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin qofka ilaahay diintiisa diida anna waxaan u diyaariyey shaydaan kaasunbaa ku lifaaqan alam tara ana arsalna shayaaiina cala alkaafiriin ta'uzuhum azan oo miyaanad arkaynin shaydaan shaydaanunbaa ku sallida gaalay markaasuu kicinaya abaabul buu ku samaynaya waxala wixii shara awood buu leeyahy wixii khayrana waa naafo neerfihiisu wuxuu u shaqaynaya dhinaca sharka dhinaca khayrkana bakhti buu ka yahay waman yakun ishaydaanu lahu qariina fasaaa qariina alle qofka shaydaan saaxiibu noqday baa saaxiibkiisii ayuu xumaaday buu ilahay qofka shaydaan uu u noqday qofka laakiin ilaahay uu u noqday kaasaa guulaystay horumaray bal hadda su ilahay ilaahay soo dhigay eeg subxaana cajaa'ibkeeda wamaada calayhim low aamanuu biاllaahi walyowmi alaakhir waanfaquu mima rasaqahum allah maada calayhim waa isweydiin bal maxaa mushkilada haysta maxaa culaysay leedahay maxaa ku dhici lahaa maxaa kaga lumayeen wanaag ahayn hadday ilaahay rumeeyaan aakhirana rumeeyaan waxa ilaahay ammaanadee uu dhiibayna qariirhaan ay wax ka bixiyaan le waa qariir waxa laga doonayaa bal maxaa ku dhici lahaa halkaa wuxuu nasku kuu tusinayaa diinta iyo raaciddeeda iyo takaaliifta ilaahay una saaray ma cusla laakiin waxaan cuslaynayaa waxa weeye waxa waxa weeyaan shaydaanka shaydaankan ilaahay uu sheegay ayaa had iyo jeer shayga wanaagsan ee samaha ah burush madow buu marayaa taqbiix buu ku sameeyaa shayga xumaanta iyo ceebta iyo qabiixa ana tasyiin iyo taswiil buu ku sameeyaa qofka wuu u dhalaaliyaa indhihiisu u jeediyaa wuu u qurxiyaa cagaar buu uga dhigaa marka baatilkana wuu qurxiyaa xaqana wuu kala dagaalamayaa oo xun buu ka siiyaa laakiin hadduu kaasi ka dhex bixi lahaa meesha xaqa iyo samuhu wuxuu waafaqsan yahay fidrada iyo abuurka qofka ayuu waafaqsan yahay la akaba naasu calayh dadku way ku duglayn lahaayeen xaqa laakiin shaydaanka ayaa ku dhex jira dadka iyo xaqa dadka iyo iimaanka dadka iyo wixii wanaagsan hadda shaydaan marka la leeyahay kan gaalka ah iyo iimaan laa-uha iyo caasiguna waa la mid ogow wax allo wixii wanaagsan iyo wixii khayr leh qofka looma ogolaanayo caqabaad iyo dawaafic iyo nawaasic balaayaa ku xeeran waa kaa nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam makaari wax naftu soo wada diidayso oo gantaalaha ayaa xaggaa ka soo qarxaya loo baahan yahay qofku inuu jiidho wamaadaa calayh salaada ilaahay uu ka warramaya wa innaha la lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin salaaddu way culus tahay baa ilahay uhi qof khushuucla mooyaane haddaba afartaa ragcadooda la tukanayo ee loo weysiisanayo ayaa ilaahay uu ka markhaati furay ka shaydaankani uu ku lifaaqan yahe la haystaha ah way ku culus tahay laakiin qofkii kale khaashi ah dee way u fududahay marka halka lagaaga soo dhacaya ilaahay uu kaa awdaya haddii qofkuu talada ilaahay qaadanaya weeye maxaa ku dhici lahaa waxba kumay dhaceen laakiin durbaan kalaa u baxay ina allaha ilaahay laa yadlimu ma dulmiyayo mihqaala daratin quraanjo wax leego khayra wuu siinaya ilaahay wainta ku xasanatan hadday wanaag tahay yudaacifa ilaahay wuu laablaabaya wuu badinayaaba wa yu'ti min ladunhu agtiisa wuxuu ka siinayaa ajran cadiiman abaalmarin weyn fakayfa alxaalu washaan fakayf arrinku talow siduu noqon doonaa xaaladdu halkay maraysa idaa ji'naa markaanu keenno qiyaamaha min kulli ummatin bishahiid ummad walba markhaati markaanu soo barbar joojinno nebigoodiia wa ji'naa bika adigana aanu ku soo joojinno qiyaamaha nebi maxamedow calaa haaulaa'i shahiidan adigoo dadka muslimiinta markhaati ku ah talow xaaladdu say halkay maraysaa maalintaa aad bay u adagta yowmaidin maalintaa maalinta arrinku halkaa marayo yawaddu waxay jeclaanayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa casaw rasuul nebi maxamed caasiye ku gacan saydhay low tusawaa bihim in lagu simo sida marmarka in lagu simo alard dhulka in lala simay waxba aanay noqoninba walaa yaktumuuna allaha ilaahayna kama qarinayaan xadiia wax way daldalmayaan iyaga iyo xubnahoodaa wada hadlaya waxay qarin karayaan ma jiro xaqaa'iqii la gaadhay marka u horreeya ilaahay wuxuu ummadda ugu bushaareeyey ilaahay inaan waxba dulmiyin darra shayga ugu yar marka uu qofku sameeyo camala ilaahay wuu siinaya waanu u laablaabaya abaalmarin fiicanna wuu siinaya waa dhiirigelintaas ilaahay xaggiisa waxa kasoo fulaya waxaasuu leeyahay farta dhaqaajiya oo idinku ficilka la yimaada aayaddan markuu eh, asxaabi cabdillaahi bn mascuud la yidhahda nabiga ku dul ahriya calayhi salaatu wasalaam bal suurat nisaa igu dul ahri buuri waxaan jecelahay inaan ka dhagaysto cid kale ah ooma iyadoo soo dejiyey baan kugu dul ahriyaa buuhi adigaaba nagu ahrii jire haabu fa innii uxibu an asmacahu min hayri waxaan jecelahay inaan cid kale ka dhagaysto oo dee markaasaan aada usii dhadhaminaya suuratu nisa baan bilaabay aayadda koob afartan markaan marayo ayuu nabigu ilmeeyey buuhi calayhi salaatu wasalaam darifat caynaa indhihiisiibaa ilmahayn waayey markaasaa uu ihi xasbuk halkaa iigu jooji halkaa ku haki macnaha muuqaalkii qiyaamaha oo hortiisa yaala ayuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam si toosana ilaahay ula hadlayo dabcan inaguna ay tahay sidaa u sawirtay nabigu inaynu u sawiranno markaasaa ilaahay waxau uhi fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida fakayfa xaalku talow siduu noqon doona xaaladdu halkay maraysa maalintaannu ummad walba markhaati soo barbar joojino waa ummadii waliyo nebigeenniiba ma idin soo gaadhsiiyey maya waar ma gaadhsiisay haa yaa ku markhaatiya dacwad baa bilaabmaysaba dacwadda cidda garta lagu helo waa adhaxjab waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida adiguna adiga oo ummaddan markhaati ku abaad imanaysaa nebi maxamedow qaarna nebigu markhaati buu u yahay qaarna markhaati buu ku yahay ka markaa maarayn xaalkiisu leey wuu maaraynayaa biidni illaahi buu ugu shafaaco qaadaya oo jannaduu la gelaya ka la haystaha ahee aan la maarayn karaynin ee ilaahay qabsadana wuxuu leeyahay suxqan suxqan allaha fogeeyo waa liman badela diina bacdi qofka diinta bedela diin baa dadka naga dhexayse dhaqankayga iyo wadada idii ka baydhay allaha fogeeyo waji'naa bika calaa haaulaai shahiidan marka halkan waxaad ku arkaysaa inay camal tahay la yskagana hari maayo dib baa la ysugu soo noqonaya wax kasta oo la qoro oo la rikoord gareeyo macnihiisu waxa wey in dib maalinta loogu baahdo lasoo dhigi doono qoraalka macnihiisaa sida ahaa markaasaa ilaahay waxa uu tilmaamay iimaan laawihii iyo qofkii markaa sawaabka khilaafay tamanigiisu wa wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaban markay arkaan xayawaankii oo ciid laga dhigay oo iyagu baaba'ay oon janno naar midna u baxayn ayay odhan ilaahu yaa xayawaankaa ciidda laga dhiga oo kale naga dhiga low tusawaa bihim alard in dhulka lala simay jeclaanayaan dadkii iimaanlaawayaashaha ilaahayna waxba kama qarinayaane wixii kiis lagu qaadi iyagaaba ka jawaabayaba wallahu aclam